bismi illah alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyni alislaamiya ama dubista cajaladaha diinta alxuseyni halkanna waxaannu idinku soo gudbinaynaa casharkii koowaad ee siirada rasuulka salawaatu wasalaamu calayh ee uu soo jeedinaya sheekh mustafa xaaji ismaaciil haaruun oo ka kooban sagaal iyo labaatan cashar waana markii ugu horraysay ee sida casharada oo asalkoodu ahaa loogu duba c d c d-gana nuskhadiisa asalka waxaa iska leh tasjiilaat alxuseyni الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى وبعد فالسلام الله عليكم ورحمة وبركاته يا اخوتي في العقيدة مرة شرحنا أما كلمة من نصيرة النبي عليه الصلاة والسلام ahaa uun daris ay laakiin waa kana xuseeni mahashiisii la tegi waa waxaan isku dayi doonaa inaan waxoogaa taariikhdii nebiga calayhi salaatu wasalaam masiiradiisiina wax ka nidhaano waxaanan isgu dayi doonaa inaan qaab aan ilqaynayo aanan kitaabka farta marinaynin inkastoo dadku ay inta badan codsanayeen kitaabkan raxiiqulmakhtuum la yidhaahdo aniga se uu igala macaan yahayba akram dayaal cumar ee asiira nabawiya saxiixa kiisa la yidhaahdo laakiin waxaan isku dayi doonaa un bal cumuuman labada kitaab baynuga adeegsanaynaa wixii oo kooban inaynu soo bandhigi doono waayo siirada nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa ay tilmaamaysaa waa diintii oo la dhaqangeliyey marka waa dadkii diinta dhaqangeliyey nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii oo ah sifadii ugu saxsanayd ee loogu dhaqmo islaamka innaga waxaynu haynaa hadda isagoo qur-aan iyo sunno ah oo qoraal ah laakiin marka kane waxa weyaan isagoo camaliya oo dad ay matelayaan qur-aanka iyo sunnadii yani dad ama bashar dhaqankiibaa waxay matelayaan qur-aanka iyo sunnadu siday u ekaayeen saa daraaddeed way fahamkeedu wuu ka dhow yahay qofku inuu markiiba suuro fiican ka fahmi karo diintu siday ku faaftay ama wixii ay siday ama risaalada iyo macnaheediiba waxaan isku dayi doonaa markaasi balsay labada sheekh usoo naqliyaan inta badan inaanu usoo guuriyo haddii ay jiraan mawaadiic ama meelo loo baahanya in gaar loosii tiltilmaamo insha allahu haddaynu awoodno oo isku dayi doonaa cumuuman culamada muslimiintii markay siirada ka waramayaan waxay u sameeyeen gogoldhac ama hordhac hordhacaasi waxay ka bilaabaan ama waxay ku tilmaamaan wixii nebiga ka horeeyay calayhi salaatu wasalaam hordhaca waxaa looga dan leeyahay inay dadku fahmaan bulshadii uu nebigu u yimi caynkay u ekayd si aada u garan karto inta ay guurtay bulshadani markii dambe siday u ekaatay yacni waxaad qiimeyn fiican sawiri kartaa nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii uu soo saaray iyo mujtamacii muslimiinta ee kawanmay siday u ekaadeen inta uu u jiray mujtamacii hore ee jaahiliga ahaa oo markadka jaahiliga ah suuraddiisa aragto ayaad garanaysaa dadkani inta ay guureen inta ay leekay waxaa kaloo runtii dhadhowaanayo aad garan kartaa maadaama mujtamac nooca u egba la raray oo islaamnimada ay bedelka intan le ku samaysay inaanu jirin mujtamac dunida ka ilaa in la rari karo noocan loo rari karo ay ku xidhan tahay uun sida alla inoo waafajiyo subxaana wa tacaala iyo sida dadku juhdi uuu bixiyo o dadka diinta tan ugu yeedhayaan qaybtaa hore markay ka waramayaan culamada taariikhda islaamiga oo ah qorta qaarba sibay u tilmaamaan qaarkood ilaa aadam bay isku dayaan taarikh muujisa inay kasoo sheegaan yani min aadam kutubu taarikh in badan oo kamidi nebi aadan bay kasoo bilaaban qaarkood waxay ka bilaabaan dhulka iyo cirka iyo sidii allow sameeye waa ka ilaa yay soo gaadhsiiyaan laakiin taariikhahaas hore ee qadiimka ah waxoogaaga yaree waxyigu sheegay mooyaane inta badani maxfuud maaha sidaa awgeed labadan kitaabee horteena yaalla midba inbuu soo koobaya laakiin waxay isku dayi doonaan inaan si fudud u wada guud maro o ummadda carbeed iyo dhulkay degto waa dhul macruufa ah. carabina intan jaziira alcarabiya la yidhaahdo unbay taariikhdeeda oo dhan degi jirtay carabta taariikhiyan markay culimmadu qaybinayaan ilaa saddex qaybood bay ka dhigaan carab ay yidhaahdaan waa alcarab albaa'ida ama carabtii tirtirantee hore ee gabowday waa caad iyo thamuud iyo kuwan qur-aanku ka waramo iyo carab ku tilmaamaan alcarab alcaariba oo ah qaxdaaniyiinta nimanka la yidhaahdo carabta gasha iyo carab ilmustacraba oo ah kuwii nebi ismaaciil calayhi salaam ka abuurmay ama cadnaan cidda gasho ah inkastoo culimmada badh ay leeyihiin qaxtaan iyo cadnaan labaduba ismaaciil bay galeen waana sida uu rajaxaya ibn xajar alcasqalaani xafidahu allah raximah llah alxaafid ibn xajar waa sida uu rajaxayo oo isagu wuxuu leeyahay labada kooxoodba qaxdaan waa min aali naabit bnu ismaaciil buu qabaa halka ay qoladan kale ka yihiin cadnaan ibnu ismaaciil ay ka galayaan marka aynu soo koobno had iyo goor taariikhda carbeed marka la tilmaamayo maalan qaxdaaniyiinta nimanka la yidhaahda asal waxau ahaa yeman laba qabiilo waaweynna waa u qaybsanaayeen niman ximyar la yidhaahdo iyo niman kahlaan la odhan jiray kahlaan inta badan waa guureenoo sham iyo masar iyo dhulkaasi dadkii degi jiray markii dambe ayay u badnaayeen ximyarintaa u badnaa dadka meesha tan kusoo hadhay carabta kale ee mustacrabka ee cadnaaniyiinta loo nisbaynayo waa carabta markaasi nebi ismaaciil si dhaba ah uga abtirsata nebi ismaaciilna waa ina nebi ibraahim calayhim asalaam nebiyullaahi ibraahimna saynu taariikhda ku wada hayno dhulka ciraaq buu ka soo baxay ama dhulka ciraaq buu u dhashay dabeetana falastiin buu uhijrooday kadibna wuxuu yimi maka halkan markii dambe laga sameeyey waxaanu keenay saynu wada naqaano xadiidkii bukhaari ku yaalay ibnu cabaas uu warinayay mawquufka ibnu cabaas ku ahaa siduu sheegayey haweenaydiisii haajiro la odhan jiray iyo ilmihii ay dhashay oo nabiyullaahi ismaaciil calayhi salaama labadoodaasi ayuu maka keenay dabeetana maka ayuu kaga tegey isagoo aan waxba uga tegin uga tegay oo qura sibraar biyo ah iyo mid timira ama laba weeloo midna biyo ku jiraan midna timiri ku jirto oo u sheegayna inuu ilaahay subxaana watacaala amray inuu halkaa kaga tago sida aynu taariikhda ku haynana waxaa la tilmaamaa ibraahim inta la hubo afar jeer oo dambe ayuu meeshaasi kusoo noqday yani markaa hore ismaaciil keenay mar labaad ayuu yimi oo ah markan ay nusuusta qur-aankii ka warramaysay uu rabay inuu qalo ama inuu gowraco wiilkii ismaaciil ahaa falamaa aslama watallahu liljabiin wanaadaynah an ya ibrahima qad sadaqta ru'ya ina kadalika najzi lmuxsiniin ina hada lahuwa albalaa'u lmubiin wafadaynaahu bidibxin cadiim marka uu alla subxaana watacaala kaga warramayo oo ay qolada kitaabka tawraad haysata ama kana iminka tawraad ku sheegayaan sifru takwiinkooduna uu ku sheegaya inuu dhowriyo toban jir markaa ahaa nebiyullaahi ismaaciil mar labaadkii uu ku soo noqdayna waa markay axaadiistu ka warramaysaa inuu yimi oo dabeetna u yimi isagoo uu nebi ismaaciil ka maqan yahay gurigiisii oo gabadhu qabay uu ugu yimi dabeetna uu weydiiyey xaalkoodu iyo siduu yahay oo ay sheegatay markaasi in dhib badani ay haysato nolosha ay cidhiidhi ku tahay oo yidhi waa tegayaa inankaygii fariintaa gaadhsiiya waxaad ku tidhahdaa aabbaha wuxuu ku yidhi catabada albaabka ama taabada guriga iska bedel ayuu ku yidhi aabbaha nebi ismaaciille markii uu yimi ay gabadhii u warantay wuu fahmay aabbihii warkii uu uga tegay oo ahaa gabadhan iska sii daa mid khayr badan maahe dabeetana waa iska sii daayey waxaa kaloo riwaayaadka xadiidku sheegayaan mar kale inuu ismaaciil yimi nebi ibraahim mar saddexaad inuu kusoo noqday dhulkaasi marka saddexaadna wuxuu yimi isagoo ismaaciil gabadh kale uu guursado tii hore uu furay gabadhii kale markuu la hadlayna ee uu xaalkooda weydiiyeyna waxay ku tidhi waa fiicannahay iyana fariin buu u faray oo wuxuu ku yidhi waxaad ku tidhaahdaa inankaygii waa tegayahay isagoo maqan markana buu yimi oo safar buu jiro wuxuu yihi fariin labaad xaafadadaadanama yacni gabadhan hayso warabuu uga tegey mar afraad bay taarikhdu sheegaysaa taariikhda sugan ee lahaya qur-aanka oo ah markuu kacbada dhisayey uu ismaaciilna nin weyn ahaa isaga ismaaciil markay kacbada dhisayeen afartaa jeer bay yidhahdaa buu nebi ibraahim kusoo noqnoqday meesha iyo markaa hore uu kaga tegey taariikhda carbeed cumuuman aynu tilmaamno ee nebigu calayhi salaatu wasalaam dee wuxuu ka tirsan yahay siduu axaadiista saxiixayba ku sugnaatay ilaahay wuxuu doortay buu yidhi nebi ibraahim ibraahimna wuxuu doortay wiilkiisi ismaaciilha ismaaciilla kanaana laga doortay kanaanana quraysh baa laga sii doortay qurayshna reer banu haashim baa laga doortay reer banu haashimna anaa layga doortay buu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam markaynu taarikhda carbeed cumuuman eegno waxay iska koobnaayeen qabaa'il bay ahaayeen saddex meelood baa iyada boqortooye ka jiri jirta boqoro boqornimo loo caleema saaro saddex meelood ayay iyaga ka jiri jireen waa boqortooyadii yeman ka jiri jirtay ee gabowday boqortooyadaa yeman oo wakhtiyo kala noocnooca soo martay taariikhaha laga sheegaana runtii taariikho saa usii sugan maaha laakiin ilaa afar boqortooyo oo kala dembdembeeyey baa la sheegaa oo midba muddo intaasoo qarniya intay socotay inay tirtirantay kuwa ugu dambeeyuun yeman waa ximyar qabiilka la odhan jiray oo ka mida qaxdaaniyiintaasi intay lahaan jireen boqortooyadoodii macruufka ahayd ee ay lahaan jireen boqortooyinkaa uu sii dambeeyey oo culamada taarikh ay kusii tilmaamaan inay ahaayeen kuwii markaasi ugu dambeeyey ee ka jiri jiray waddanka yeman oo la soo gaadhsiiyey inay yihiin kuwii ay ka dhasheen markaa dunawas nin la odhan jiro yahuudii mar ka mida intuu qabsaday in najraan oo christan ahaan jirtay ee lagu laayey oo ay culammada qaarkood u nisbeeyaan inay tahay sababtii ay kusoo degtay qutila asxaabi lkhduud naari dati lwaquud calaa kulli xaal markaan soo duuduubno yaman boqortooya ka jiri jirtay xiira meesha la yidhahdo ciraaq ka midana boqortooya ka jiri jirtay shaamna boqortooyo ayaa ka jiri jirtay xijaas iyadu marnaba boqortooyo caynkaasii kama jiri jirin imaarooyin baa ka jiray baa la iska yidhaahdaa laakiin boqortooyo rasmiya kama jirin marka aynu soo qabanno magaalada maka oo ahayd magaalada aynu odhan karno taariikhda islaamigaa ku weyn una baahan waxoogaa yar inaynu ka sheegno iyo qaab nololeedkeedii makis aynu wada naqaano waa magaalo ku ooli jirtay meel buuraleeya oo laba buurood hareeraha kaga wareegsan yihiin oo sida bil oo kale ay ku yihiin qurayshi baana degtay meesha tan gaar ahaan qusay ibnu kilaab ninkii la odhan jiray oo ka mid ah quraysh nebiga calayhi salaatu wasalaam kuwa ku abtirsada ka mid ah qusay ibnu kilaab ayaa degay meesha tan qusay ibnu kilaab waxay dhahdaan waa ninkii koowaad ee awooda inuu googooyo dhirta dhirta kacbada iyo meesha xaramka ka baxda lama goyn jirin dadkuna inaan la goyn bay uhaysteen haddana sharcigu saasuu qabaa laakiin qusay ibnu kilaab baa waktigiisii gooyey baa la yidhi markuu googooyey ayuu dabeetana soo dejiyeyba xaramka gudihiisii markaas buu qoraysh u kala tiltilmaamay meele ay kala degdegto oo inay xaggan deg in kale xaggan dejiyey inba dhanuu dejiyey quraysh maalqabeenkeediiyo dadkeedii hantiilayda ahaa inta badan butxa u maka ayay degi jireen qadxaw um, uh, uh, marka waa inta godan baa la yidhaahdaa ee kacbaduna uh, ay agteeda ku taalo marka aynu eegno maka iyo maamuladeedu say usii kala dambeeyeen akhiiran waxaa qabsaday nimankaasi quraysha la yidhaahdo oo waday ka yahay ninkaasi la yidhaahdo qusay ibnu kilaab hareeraheedana waxaa deganaa qabaa'il kale oo ay ka mid yihiin kanaana oo ay ka tirsantahay qurayshi waa laf ka mid ah qabiilkaasi kanaana la yidhaahdo qurayshi markaasi waxay noqotay dad isku dayey in ay tijaaro adeegsadaan baac ayuu ahaa awooddooda ugu weyni magaalada maka la yidhahdana si fiican ayay u degeen qabaa'ilkii hareeraha ka deganaana waxay la galeen heshiisyo nabadgelyeed dabeetana tijaaro ayay samaysteen marna u baxda shaam iyo ciraaq marna xaggan yeman u baxda waxay u fakereen tijaaradoodaasi si ay u suurto gooli lahayd dabeetana waxay u sameeyeen wax ilaaf la yidhaahdo oo ah wadooyinka ay tijaaradooda sii marto inay la yeeshaan qabaa'ilka dege heshiisyo nabadgelyo la galaan isla markaasi inay wax cashuuroo kale ah oo ay ilaaf u bixiyeen inay ka siiyaan isla markaasina inay adeegsadaan xataa nimanka madaxda ah ee qabaa'ilkaasi u madaxda ah tijaaradooda inay saham ka siiyaan sheer inay kala qaybgeli karaan inay siiyaan si tijaaradooday u socoto camalkaasi maalan heshiisyadaa la gelaya ee ku saabsanaa tijaarada qurayshe ay xoogga ku noqotay ninka isna sameeyey waa hashim ibnu cabdimunaaf oo isna ka mid ah awowiyadii nebiga calayhi salaatu wasalaam yacni qusay waa awowiyadii hore ee nebiga calayhi salaatu wasalaam oo ninka quraysh maka dejiyey tijaaradooda tan ninka isugu xidhayna waa hashim ibnu cabdimunaaf oo isna ka mida nebiga calayh salaatu wasalaam awowyadii tijaarada oo yacni iqtisaadka maka markaynu soo duuduubno wuxuu u salaysnaa kow qaybi tijaaray ahayd sanaacada ama farsamada waxaa la yidhahdaa aad bay ugu yarayd waxoogaa hubkay samaysan jireen iyo dharyaha iyo waxoogaa sariiraha iyo guryaha waxa caynkaasi ka mid a in xoola raacataana way lahaan jireen iyo in ugaadhsada laakiin asaaska dhaqaalade maka lagu deganaa waxay ahayd magaalo tijaareed magaalo baac bay ahaan jirtay maadaamay magaalo baac ahaan jirtay baac asal uu yahay nabadgelyo quraysh waxay ahaan jirtay meel degan meeshay degantahe maka ahi dad badanna waxay kula jirtay mucaahadaad ama heshiisyo waxaanay ahayd un tijaaradaa waxa ugu badan ay ka shaqayso heshiisyada ay qabaailka kale la gashayna waxay u fudaydisay in tijaaradooda ay tijaara duwaliya noqon karto oo ay duwalka kale iyo dhulka kale la bayac mushtarayn karaan weliba dagaaladii ka dhaxeeyey bersia iyo romanska ama labadii dowladood ee waaweyne ee markaa jiray na waxay carqalad geliyeen ariiqii iyaga udhaxeeye tijaariga ahaa ee isku xidhaya yurub ama waqooyigaas oo dhan iyo asia ariiqa isku xidhaa inta badan sham iyo ciraaq iyo dhulkan baa la mari jiray dagaaladii labadaa dowladood udhaxeeyey baa xidhay taasi waxay sababtay baa lasii yidhaahdaa in can ariiqi maka uu aada u xoog bato tijaaradu inay marto oo matalan indiya iyo dhulka alaabta laga keeni jiray waxay iman jirtay baa la dhaha badday soo mari jirto yeman bay iman jirtay dabeetana yeman bay maka ka tegi jirtay makay ka qaban jirtay markaasi sham iyo xagga romanisku ka taliya siaasi daraaddeed waxay noqdeen dad isku xidha mujtamacaad badan oo tijaari ah ayay maki ahayd reer makana maadaama ay tijaaradaasi in badan ka shaqaynayeen waxay noqdeen dad maalqabeen badani uu ku jiro oo reer maka rag baa dee kibirku gaadhsiiyey weelkooda uu dahab wax ku cabi jiray weelashay wax ku cabaan dahab ay ahayn cabdillahi ibnu jadaan in la odhan jiray iyo koobku wax ku cabaa dahab buu ahaan jiray marka qurayshii waxay yeelatay dabaqaad kala sarreeya dabaqo tijaarada ra-sulmaalka weyn haysata oo heshiisyano kula jirta dawladaha ama qabaailka iyo wadooyinka dadka dega oo weliba tijaaradoodu qaab sharikaad oo kale ay u dhisan tahay oo ah kaafilo aada u badan la israaciyo oo dadkao dhanna sheers la siiyo laga qeybgeliyo inay tijaaradaasi ka wada qeybgeli karayaan oo dadka danyarta aan wax badan haysan ribo wax ku siisa nidaamkan ribowiga bangiyadu isticmaalaan isticmaala iyo dabaqaad aan waxba haysan oo aada u foqoro ah oo aada u waxtar aan waxba haysanin labada kooxoodba way deganaayeen dekadahay isticmaali jireen inta badan meel e, shacbiya la yidhaahda ayay ahaan jireen ay dekedan jideimka taqaaniin ee macruufka ahay waxay bilaabantay baa la yidhaha khilaafadii cumaan radia allahu canhu ayay bilaabantay markaasi maki waxaanu leenahay cumuuman waxay ahayd magaalo baayo e oo xaggan xabashida iyo afrikana waxaa ka iman jiray bukuurta iyo dhirtan la shita iyo baalgorayeedka iyo maxaa la yidhaha foolmaroodiga iyo hargaha iyo ninka madoowa la adoonsado xagga shamna waxaa ka iman jiray baa la yidhaahdaa inta badan waxa la cuno daqiiqda iyo sareenka iyo saliidaha iyo khamriga iyo cinabka iyo waxaasina xagga sham bay uga iman jireen xaggan indiya ama indiya dhankeedana iyaga waxa uga iman jireen inta badan looxa iyo filfisha iyo bahaaraadka yani waxyaabahan yararee raashinka lagu darsadee tirada badan leh dharka iyo xariirta iyo waxaan la tolo weelasha waxaasina inta badan waxay ka iman jireen dhanka kan india tijaaradaas bay u udhaxeeyeen siyaasadda quraysheedna cumuuman waxay ahayd siyaasad ku salaysan deganaanshiyo iyo in loo dhimriyo iyo heshiisiyo in la galo oo may ahayn dad dagaal badan waayo taariikhda quraysh waxay yidhaahdaan qabla intaanu nebigu iman calayhi salaatu wasalaam ee aanay dagaalka u xidhxidhan horteed taarikh ahaan waxaa loo hayaaba afar dagaal waxay galeen afarta dagaalna waa xuruub ilfijaar afarta la odhan jiray afartaa dagaalna inta badan waxaa la yidhaha munaawashaad yaryar baaba iska ahaayeen yacni dagaallo xataa aada u waaweyn may ahayn ee dagaallo waxoogaa loolamo yaryar oo aan saa usii badnayn buu ahaa saa daraaddeed waxaa la yidhaahdaa qurayshi intan ka horreysay islaamka may ku badnayn dagaalku siyaasadooduna waxay ku salaysnayd in dadka heshiis iyo tijaarada in shirka laga siiyo iyo lacag iyo qaabkan fudaydka ah ayay ku salaysnayd weliba waxaa kaloo siinayeyna mudnaan kale waxay deganayd markas diiniyo dadku diin ahaan buu uga dambeeyey markas diiniya ayay deganayd oo dee diintii nebi ibraahim laga dhaxlay wixii kasoo hadhay meesha uu sii yaalay inkastoo markii dambe waktigii ay khusaaciyiintu ka telinayeen meesha tan ay diinta qaldeen gaar ahaan ninkii la odhan jiray camar ibnu luxayi alkhusaaciy oo axaadiista saxiixiiba ay ku soo aroortay inuu nebigu lahaa kaa waxaan arkay isagoo naarta xiidmihiisa ku daba wareegaya buu nebigu tilmaamayay yacni ahlu naarku ka mid yahay ninka kani waa ninkii koowaad ee asnaamta keena maka sanamkii hubal la odhan jiray buu kasoo iibsaday shaam dabeetana tuurta kusoo qaato keenay kadibna asnaam badan baa la keenay ilaa iyo kacbada agagaarkeeda uu nebigu calayhi salaatu wasalaam ka dumiyey saddex boqol iyo lixdan sanam saddex boqol iyo lixdan sanam oo la caabudo sanamadaas iyo waxaasi way tiro bateen qaarkood dhagxan la qoray bay ahaayeen qaarkood xataa waxay iska ahayd un meel yaroo buuro taagan oo dhagaxun ku urursan yihin maalan sanamadii asaaf iyo naaile iyo waa kuwii marwe iyo safwe iyo meelaha yaalay iska kur yar kor kuusan oo dhagxan saarsaaran tahay ayay ahayd sanam caabudkan iyo waxa kanina dee sida bukhaariba sheegaya xadiidkii abiraja alcuaaradi saxaabigii la odhan jiray uu tilmaamayey waa kii sheegaya yani dadku say sanam caabudkan iyo waxa kan xad bay ka gaadheen uu lahaa marka aanu weyno xataa dhagax intaanu ciid isku ururinaa baanu neef adiya ku lisnaa buu yidhi markay isku dhegtaan caana idaadoo kale marka lagu liso isku dhego ciidda yari ay sii dhagaxoo kale u ekaato baanu sanam ahaan u caabudi jirnay yani xad markaa xataa dhagax la waayo in eh, caana lagu lisi jiray ciidda inay isu yaro dhegto uun aada waxaa u batay asnaamtaasi iyo cibaadaadkaasi la halmaala sanamadaasi markaynu usoo noqonno magaalada make iyo dhismaheeda iyo qaabkay u salaysnayd waxaynu leenahay kacbada ay deganaayeen baa dad badani kaga dambeeyey oo qurayshi manzilo ay ku haysatay markaynu eegno maka iyo dadkii u kala dambeeyeyna jurhum ayaa taarikhda inta la hayo kuwii ugu horeeyey ahaayee nebi ismaaciilba uu ugu yimi agagaarkooda iyagoo degan dabeetana khusaaca dabeetana quraysh baa degtay quraysh weliba qusay ibnu kilaab ninka la yidhaahdo markaynu eegno taarikhda maanta la hayo kama badna matalan adabka jaahiliga carabeed iyo waxaa marka la eego waa ilaa boqol iyo konton sannadood qabla alislaam taa macnaheedu waxa weeyaan afar boqol iyo waxoogaagii meelahaasi ayay u badan tahay taariikhdu wixii ka dambeeya si fiican loo hayo ee meesha tan taallay waxaana bilaabay uu ninkaasi qusay ibnu kilaab la odhan jiray markuu meesha tan degay ee qusay ibnu kilaab markuu dhirtan googooye quraysh meesha dejiyey oo inta maalqabeenkiina magaalada meesha gudaheeda ay sii deganayd dacaladeedana inta aan waxaysanba inta badan deganayd wadaaiftii diiniga ahaydna isaga ayaa reerkooda u qeybqeybiyey ama caruurtiisii qusay ibnu kilaab waxa ugu weyne uu meesha tan ka sameeyey waxaa ka mid ahaa daaru nadwa oo ah guri ay qorayshi ku shirto oo laysugu yimaado oo taladoodu ka go'do gurigaasiyo runtii ay yidhahdaan waa waxyaabihii saacida inay maki ahaato meel nabadgelyo iska salaysan waayo mar haddii la hayo meel waayeelku intuu isugu yimaado lagu shiri karo arrinta lagu gorfayn karo qadiyad kasta dhacda mar haddii ay soo gaadhi karto waayeelkoo loo soo gaadhsiin karo waa arrin inta badan nabad iyo xal ku dhammaan kartaa qusay ibnu kilaab markaa waxyaabaha caankee uu sameeyey waxaa ka mid ahaa daaru nadwa meeshaa la yidhaahdo oo uu ka sameeyey guri yar oo xagga albaabka kacbada u furan oo ay odayada quraysheed oo dham fadhiistaan oo lagu shiro waxaa ka mid ahaa eh, inuu liwaaga quraysheed isagu markaasi gacanta ku dhigtay oo inaan dagaal geli karin qurayshe ilaa iyo liwaagan ay hayaan mooyaane waxaa ka mid ahaa yani xijaabada oo ah furahan kacbada inay iyagu haystaan iyo sadanada iyo cidda u wadaadada iyo intan oo dhan inay iyagu gacanta ku hayaan waa xijaabadii oo ka mid a rifaadada waxa la yidhahdo rifaadat alxujaaj oo ah xujaajtu markay yimaadaan waxa aan waxaysan in diyaafo loo sameeyo meelay wax ka cuni karaan dadkan soo xajaya waayo xajku waa cibaadaadkii uu ka tegay nebi ibraahim marka calayhi salaam ilaa nebi ibraahim siaanun baa loo soo xajayey marka xataa inta aan nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iman waa la xajayey laakiin xajkii oo la qalday oo shirkiyaad iyo waxaan diinta ka mid ahayn lagu daray ayaa joogay markaa xujaajta iyo dadkan isugu yimaada ayuu wuxuu u samayn jiray diyaafa meel xawd ay ka cabaan oo biyo uuu macaaneeyo timir iyo zabiib uu ugu daro iyo cunno la siiyo wuxuu u sameeyey yani siqaayat lxaajka rifaadada xijaabada waxaasi oo dhan waxaasoo dhanna isaga gacanta ku hayay baa la yidhaahdaa iyo caruurtiisii qaar ka mida buu gacanta usii geliyey maala daaru nadwaha uu sameeyo kaleba la yidhaha albaab bay lahayd xagga masjidka kacbada usii jeeda waa meeshii umuurta dagaalka iyo nabadda iyo waxaasoo dhan lagu go-aamin jiray waa meesha ay ku samayn jireen cuquudoodii maalan wixii heshiis ee ama guur ha noqoto ama heshiisyada dhaqaale iyo waxaan la kala baacmushtarka socda ha ahaato waxaana fadhihi jiray baa la dhaha mala-ulqowm madaxya waaweynta reerka nin afartan ka yari ma fadhiisan jirin bay sheegaan culamai taarikh markay ka warwaramayaan daaru mashhuura bay ahayd runtii qusay ibnu kilaab ninkaa la yidhaahda ee quraysh ka tirsanaa magac weyn buu ku yeeshay quraysh dhexdoodii caadaadkii iyo dhaqamadii iyo wixii uu u qurayshna diin bay ka dhigteenba in sidooda loo raaco aan waxba laga qasin ama ha noqoto siduu ugu qaybqaybiyey arrimahaasi maamulka ah ama ha noqoto wixii caadiya dhaqan uu uga tegey tolkii waxay ka dhigteen uun wax diin oo kale ah oo sideeda loo ilaaliyo gaar ahaan nimanka odayada ee qurayshi ninka wixii uu go-aamiyey iyo go-aamadii waagaa la qaatay sideeda ayaa loo qaatay isaga dabadiina waxaa soo baxay runtii rag ka mid ah abnaadiisii ama dadkiisii ou ka mid yahay hashim ibnu cabdimunaaf oo uu ka mid yahay almualib ou ka mid yahay cabdilmualib ou ka mid yahay abaa aalib oo dhammaantood aan odhan karno un waxay sii kala dhexleen inay sii haystaan wixii uu aabahood ka tegey ee ku saasibnaa qadiyadaasi maamulka maalan hashim ibnu cabdimunaaf ibnu qusay yani qusay waa awowgii waa ninkii bilaabay heshiisyadana in lacag loo qoro dadkan wadooyinka ee tijaaradooda ay martaan ilaafka waxaan loo bixiyey ee ka dhigay tijaaradii quraysheed inay noqon karto mid duwaliya oo ka baxsan meeshan yaroo dhan waana ninkii u qoday baa la dhahaa ceelal badan buu u sameeyey reer mako ay ka cabaan walaalkii oo almualib ahaa ayaa ka dhaxlay markuu isagu dhintay qabsaday mualib wuxuu ku caan ahaa baa la yidhahdaa nin dulmiga neceb buu ahaa nin akhlaaqda fiican dadka fara buu ahaa nin cibaado badan buu ahaa quraysh markaa oday ay ka dambeeyaan buu ahaa waxaa ka mid ahaa haashim inankuu dhalay ee mualibna adeerka u ahaa ee loo bixiyey cabdilmualib magaciisa caadiga shayba baa la odhan jiray oo waxaa la yidhaahdaa hashim ayaa qabtay baa la yidhaahdaa eh, hashim markuu guursaday ee wiil dhalay ayuu ka tegey wiilkii uu dhalay wuxuu kaga tegay yani isagoo yar ayuu hashim dhintay dabeetana odaygan mualiba waa dambe loo sheegay isagoo wiilkii lix jir meelaha maraya ama weynaaday wuu doono wuu soo qaaday markii uu keenayna carabtii ama quraysh waxay aragto wiilkan yare uu sito dabeetana wiilkii waxay isaga bixiyeen war waa addoon yaroo isagu keensaday bay dhahdeen cabdilmualib bay u bixiyeen yani magaciisa asalkii shayba buu ahaa mualibna waa adeerkii oo hashim la walaala oo soo koriyey markaasi keenay dabeetana cabdilmualib buu iskaga caanbaxay cabdilmualibna wuxuu aruntii nin aada ugu caanbaxay deeq oo shaybat alxamdi bay markay doonaanna odhan jireen waanu kaloo ku caanbaxay waa ninkii u qoday mar labaad ceelkan zamzamka ah yani zamzamko nabiyullaahi ismaaciil ayaa ka tegey laakiin waxay yidhahdaan khusaaca berigii meesha laisku dildilay ee ay arkeen inay ka baxayaan bay aaseen ama dabooleen ama tirtireen marka meesha waa la waayey waxaa la sheegaa inuu riyooday cabdilmualib ilaa afar jeer uu riyooday markii ugu dambaysayna in loo tilmaamay meeshu meeshay tahay riyadaasi sanad xasana bay runtii ku aroortay ilaa caliy bn abi aalib ka aroortay dabeetana ceelkan buu u qoday ceelkii zamzamka markuu qodayo soo saarayna waa muran dambaa ka yimi oo quraysh baa ku qabsatay quraysh markay ku qabsatayna qaab bay u garnaqsadeen calaa kulli xaal insha allah waa laga yaaba inay mar dambe inugu soo noqoto waxaan uga jeednay intan aynu ka warramayno oo dhan cumuuman inaynu ka waranno qaabkay u dhisnayd magaalada maka iyo sidii loo joogay laakiin taarikh ahaan marka laga waramayo taariikhda had iyo goor waxay ka bilaabaanuun nebiga calayhi salaatu wasalaam dhalashadiisii maadaama taariikhdeenu dee nebiga uun ay ku salaysantahay calayhi salaatu wasalaam inta ka horeysa waxaad moodaa inaan wax badan laga sheegin ama wax badan dadku ka odhanin waxa ugu badan ee laga warramaa un inay tahay un nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo dhalashadiisii mararka ugu badan waxa kale laga warramaa un waa zamzamka iyo sidii uu qodmay iyo in la tilmaamo un maaasirtan reerkii uu nebigu ka dhashay inay reer meesha magaca le ku ahaayeen hadduu yahay odaygii qusay ee magaalada degaankeeda iyo waxa kan waxaynu naqaanaa nebiga calayhi salaatu wasalaam marka laga warramayo nasabkiisa nasabkiisu saddex qaybood buu u qaybsamaa qayb culamaai taariikh ama culamaai siira dhammaanteed way isku waafaqsan yihiin qaybna aada bay isugu khilaafsan yihiin qaybna iyada waxaa laga sheegaaba waa iska war ku tiri saddexda qaybood aynu tilmaamayna waxa weeyaan qaybta ilaa cadnaan inta la gaadhayo cadnaan inta la gaadhayo oo koob iyo labaatan awow ka tirsan koob iyo labaatan ka tirsan culammada taariikhda soo warisa dhammaantood way isku wada waafaqsan yihin yani nebiga in la odhan jiray moxamed ibnu cabdillaahi ibnu cabdilmualib ibnu haashim ibnu cabdimunaaf ibnu qusay ibnu kilaab ibnu mura ibnu kacab ibnu luay ibnu haalib ibnu fihr fihir waa ninka quraysha la yidhaahdo fihir markaasi toban buu kasoo tirsadaa xagga dambe cadnaan iyo fihirna toban kale sii kala tirsadaan koob iyo labaatankaas iyaga waa laisku wada waafaqsan yahay waxaanay u badantahay inay thaabit yihin marka cadnaan laga bilaabo ilaa iyo nabi ismaaciil la geynayo aada baa khilaaf badan u jira yani taariikh kala badan oo aada u kala gedisan oo aan isku xidhnayn ayaa markaasi la tiriya laga bilaabo weeyaan eh, cadnaan ilaa iyo inta la gaadhsiinayo ismaaciil ama ibraahim xagga kasii dambaysana dee markaa kasii muran badan inaad nebi ibraahim u abtiriso ilaa aadam aada gaadhsiisaana kutub taariikh ama kutub siira intaba way qoraan mathalan eh, waxaan filayaa inay cadnaan mathalan iyo ismaaciil meelahaasi ilaa afartan baan umalaynaya inay udhexaysiiyaan laakiin intaa dambe oo dhami waa iska murankeedu uu iska tiro badan yahay si qurana uma wada tilmaamna marka aynu hore uga soconno eh, inta tan waxaynu u gudbi karnaa waxyaaba ugu caansan waxaa ka mid ah bi'ru zamzamka iyo qodistiisa oo aynu nidhi waxa ugu asaxsan riwaayadda ibnu isxaaq laga warinayo ee caliy bn abi aalib gaadhaysa sanadkeeduna xasan yahay ee sheegaysa inuu ku riyooday cabdilmualib oo marafraadkii in loo tilmaamay ama aahaarta sheegaysa wixii uu ka soo saaray iyo kullaha waa riwaayo daciifa bay yidhaahdaan yani waxyaabo badan bay sheegaan oo uu meesha kasoo saaray oo ceelka markuu qodayo calaamado loo sheegay waxyaabo kasoo saaray kuwa aaaarta kusoo aroorta o dhami waa daciif wax badanna runtii ma sheegayaan aarka labaadee inta badan la sheegaa waa qisadii ah waktigii uu nebigu dhashay calayhi salaatu wasalaam ee caamulfiilka ah qisat lfiil iyada waxaynu naqaanaa qur-aanka sugay alam tara kayfa facala rabuka biasxaabi lfiil qur-aanka ayaa sugay culamada taariikhda qortaana waxay ku tilmaamaan inay ahayd shan boqol iyo toddobaatan ama shan boqol iyo koob iyo toddobaatankii miilaadiyada tan imika labada kun iyo kowda mareysa marka shan boqol iyo toddobaatan qaarkoodna waxay ku tilmaamaan shan boqol iyo koob iyo toddobaatankii meelahaasi inay ahayd qisadaas duuduubkeeda oo dhan markaynu isu soo geynana waxa ay sheegaysaa yacni bacdi saxaaba ayaa laga warwariyaa laakiin saxaabada laga wariye waa saxaabo yaryar oo iyaga iyo qisada tan ilaa konton sannadood meelahaasi ay u dhexaysay laakiin waxaad garan kartaa un aahaar ka hadhay oo qisadan la wada yaqaan inay jirto maalan caaisha radia allahu canha waxay sheegaysaa inay soo gaadhay yani eh, waa sanad saxiix sanad xasan oo kusoo aroortay caaisha oo kale maalan waxay sheegaysaa inay soo gaadhay oo ay aragtay iyadu eh, maroodigii abraha ninkii waday iyo kii saaiska u ahaaye maydhmaydhi jirayba labadaasoo indhoolayaal oo magaalada dawarsaday inay soo gaadhay nimaroodyada nimankii waday niman ka mida weeyaan oo indhoolayaal oo dawarsada inay soo gaadhay maalan saxaabi yaroo la odhan jiray eh, qabat ibnu shaym baa filaya eh, isna wuxuu sheegayaa inuu soo gaadhay inay hooyadii tustay isagoo yar oo caruura hooyadii inay tustay eh, saaladii uu dhigeen maroodiyadii nimankaasi wateen oo midabkeedu xataa isbedelay laakiin isaguna caamulfiilka waxoogaa buu ka horeeyey yani wiil yaro waxoogaa jira sanawaad ah, ayuu ahaa isna waa termedy baa warinaya calaa kulli xaal qaraa-in badan baa tilmaamaysa ama qisadu siday u dhacday khulaasat lqowl waxaa la sheegayaa nin abraha la odhan jiray oo xabashi ahaa markay dhul badan sameeyeen oo isku dayeen carabtan kusii socota kacbadan u xajisay in laga duwo ay u taag waayeen ayuu meel sameeyey meeshii waxay soo wariyaan rawaayadkaas inkastoo aanay xoogganayn in nin carbeed kiniisada intuu sameeyey kiniisadii waxun kaga sameeyey calaa kulli xaal wax kastaba ha ahaatee ninkan abraha la yidhaahdaa wuxuu ku talagalay inuu duulo oo uu soo dumiyo abraha markaa waa nin xabashiyeed oo yeman xukuma ah. xabashidu laba jeer ayay yeman kolba gumaysatay marka waa mar ka mida kooxda tan abraha uu joogay waa markii dambe ayaan rajaynaya abraha wixii kasii dambeeyey waxaa qabsaday yeman bersia markaa nebigu alayhi salaatu wasalaam markuu soo baxay ee nebinimada lagu soo dejiyey bershiyan baa haystay yeman eraan baa haysatay waktiga ay xabashidu haysatay meesha tan ayuu ciidan diray ciidankaasoo ugu talagalay inuu kacbada soo dumiyo laakiin ciidankaasi markii uu soo gaadhay maka duleedkeeda waa dulxas meesha la ydhaha markuu soo gaadhay baa la ydhahdaa bay fadhiisteen maroodiyadii marka xagga kacbada loo dareeriyana way fadhiistaan haddii jiho kale loo sii daayana wuu iska dareeraan meeshii iyagoo joogana ilaahay baa kusoo itixaamay tayra nabaabiil tarmiihim bixijaaratin min sijiil shimbirahaasi duulaya ee dhagxanta la dhacaya ayaa yimi shimbirahaasi dhagxantii bay dadkii la dhaceen dadkii badh meeshii bay ku dhinteen qaar waa xanuunsadeen abrahaankan waxaa la yidhahdaa sancu isagu ku dhintay bay yidhahdaan isagoo googo-ayabuu yimi xanuun kala ku dhacay oo dabeetana meeshaasu ku dhintay qisadaasi marka lasoo dudubo waxa ay sheegaysaa in la jebiyey un abraha iyo kooxdiisii sida qur-aanka naskiisa ku cad nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu tilmaamaa inuu dhashay sanadkaasi caamulfiil waxaa qisooyinka meesha la tilmaamo ka mid ah nebiga calayhi salaatu wasalaam aabihii ee cabdilaahiya cabdilmualib bay waxay sheegaan inuu nadaray nadarkaana ibnu cabaas baa soo arooriyey sanad saxiixa kusoo saaray inuu nadaray cabdilmualib waktiga uu nadaray riwaayad iska daciifa kusoo arooray laakiin marka la isku daro cala kulli xaal mursal saxiix sanadkiisu xasan yahayna waa kusoo arooray waxay iyaduna duuduubkeeda sheegaysaa uun cabdilmualib markuu zamzamka helay qurayshtii kale ku qabsatay qurayshtii ku qabsatay waxaa lagu heshiiyey in la kala garbaxo riwaayaadkaasi qaar ka midi ah waxay sheegayaan inay qabteen sham iyo yamani xaggaa in laysla qabtay kaahina joogtay habar falalawadi inay soo kala saarto dabeetana dhexda markii lasoo socday in biyihii madheen riwaayaadka qaarkood waxay leeyihin biyihii oo dhan baa madhay qaarna waxay leeyihin isagumaa biyihii ka madheen iyo intii la socday ee intii haysatay biyihii kamay madhan markii biyo la waayey kadibna ama fardihii uu fuushanaa mid kamid a ah, adinkiisu meeshuu ku dhuftay baa ilaahay biyo ka siiyey rawaa kaloo daciifana waxaan rajaynaya inaad sheegayso roob baa daay mid kastaba ha noqotee biyaa la helay dabeetna dadkii haraadka u baktiyii gaadhay mar labaad unbaa ilaahay cabdulmualib biyo ku siiyey dabeetna waxay dhahan ninkan mar dambe alla biyo inagu siiyey kuwii hore waxba yana ku qabsanin eh. ha loo daayo zamzamkii saasaa loogu daayay baa layidhi waxay idhaahdaan caruur badan markaa muu lahayn bay leeyihiin lagu haystay zamzamkee wuxuu nadiray hadduu xoogaysto ilaahay toban wiil siiyo u rag iska dhicin karo inuu tobankaa mid ka mida ilaahay u sadaqadeeyaba tobankaa mid ka mid a inuu ilaahay u sadaqadeeyo waxa la yidhahdaa tobankii wiil baa ilaahay siiyey dabeetana nadarkii wuxuu wuu qori tuuray baa la yidhaahdaa qorituurkii wuxuu ku dhacay cabdilaahi dabeetana cabdilaahi inuu gowraco way ku adkaatay dadka bar waxay qisaska qaarkood sheegaan in eh, falalawadu u geeyey oo iyadu ay tidhi isaga iyo toban halaad bay diyadu ahaan jirtay isaga iyo toban halaad u qorituur oo cabdilaahi ku ay tidhi toban kale ay cabdilaahi ku dhacdo toban kale oo boqol aysaa ku adhsayay laakiin riwaayada fiicani iyadu waxay sheegaysaa inuu boqol iyo cabdilaahi loo qalintuuray yani loo qori tuuray qurca loo sameeyey cabdilaahi iyo boqolkaa markii loo qori tuurayna boqolkii halaad ayay qurcadii ku dhacday markaa nadarkii wuxuu ku dhacay boqolkaa halaad la gowraco cabdilaahina la sii daayo cabdilaahi markaa wuxuu u guuriyey inan aamina bintu wahab lo odhan jiray tafaasiisha sida loogu guuriyey iyo arrimaha ku saabsan kumay soo aroorin iyaguna ariiqo saxiixa ah. asxaabu taariikh yani riwaayada aada u tiro badan bay iska soo arooriyaan cumuuman waxaynu leenahay uun wiilkaasi gabadha wuu guursaday dabeetana wuxuu qabtay madiina riwaayo baan rajaynaya inay xasan tahay baa sheegaysaa inuu u diray timir inuu uga soo iibiyo oo timir ka doono cabdilmualib uu uga diray madiina markii uu madiine yimina wuu ku xanuunsaday cabdilaahi markuu xanuunsadayna uu geeriyooday wuxuu geeriyooday riwaayadka saxiixiisay sheegayaan iyadoo uurka uu ku jiro nebigu alayhi salaatu wasalaam culamaai taarikh qaar baa qisas badan oo kale soo arooriya wakti inuu nebiguba dhashay intan saro inuu jiray waxaa laakiin inta badani waa iska wada daciif waxaasi in sha allah waxaa saxiixa inuu uurka isagoo ku jira uu dhintay nebiga aabihii calayhi salaatu wasalaam culamaai taariikhna waxay wariyaanba islaantii markaa gabayo borordiiq oo ay tirisay oo ay odageeda dee dhintay u tirinaysay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku dhashay markaasi maka dhalashada nebiga calayhi salaatu wasalaam war badanoo ustuuro ah baa laga sheega warar badanoo aan waxba ka jirin laakiin waxaynu isku dayeynaa waxaas aan waxba ka jirin tirada badan loo dhan inaynu iska dhaafno nebigu calayhi salaatu wasalaam magaalada maka ayuu ku dhashay sanadkaasi la yidhaahdo caamulfiilka caamul fiilkaasi oo u ahaa baynu odhan karnaa irhaas yacnii nebiga calayhi salaatu wasalaam alla wuu sii muujiyey oo yacnii basharkao dhamme qadiyad ay sii fahmeen oo warkeedu dunidoo dhan uu gaadhay oo aada uu u gaadhay qaabkii uu nebigu u dhashay waxa ku soo arooro oo dhamme inta badan waa wada daciif iyo mawduuc iyo kadaab waxa ku jira waxaan khayr badan lahayn allahuma ilaa xadiid xasana jira xasan ligayrihi weliba isaguna ah oo sheegaya in ay ku riyootay nebiga calayhi salaatu wasalaam hooyadii nuur ka soo baxay oo qusuuru shaam oo dhan ifiyey kaasi waa in allah xasan ligayri ama waxalaaliya waxa kale ay kusoo arooriyaan ama ha noqoto qaabkii uurka nebiga ay u siday oo wuu fududaa iyo kambuu ahaa iyo waxaan may dareemi jirin iyo waxaasoo dham oo iska uun waxaan sanad badan ama xoog badan loo haynin waxaa lamida iyaguna kuwa sheegaya markuu soo dhacay nebigu alayh salaatu qaar baale wuu soo booday unoo gacmuhunbuu dhulka ku taagay laakiin waxaasoo dhame waxba insha allahu waxba nebiga ku kordhin maayaan yani waxay dadku jecel yihin in la buunbuuniyo laakiin buunbuunis risaalada u ah iyo wixii alla uu ku ammaanay ee siduu u dhashay wax badan waxba ku kordhin maayaan riwaaya daciifa sheega isagoo gudan baabuu dhashay iyada lafteedu waa daciif qaar baa sheega malakul jibriil baa guday iyada lafteedu waa daciif qaar baa sheegay inuu cabdilmualib guday iyana waa daciif laakiin waa iska macquul in la yidhaahdo cabdilmualib maadaama uu isagu hayay oo aanu aabihii uu dhintay oo wowgii ahaa oo isagu soo korinayay inuu isagu gudo oo xanaaneeyo oo taasi waa macquul oo sida caadiga ah waafaqsan ama waxa kale la sheegaya o dhami waa wada daciif waxba kama jiraan waxaa kaloo lamida ah waxyaabaha axaadiista daciifka tirada badan le ama mawduuca kadaabinta badani ku jiraan lagu soo arooriyo jin baa yeedhiyey oo wax sheegay ama sanamadii iyo macaabidii waaniyiintao dhan baa daadatay ama boqortooyadii kisre baa soo dhacay ama buxayradii yareeye saawo la odhan jiray baa biyo laga waayey ama dajla yani wax badan bay sheegaan lakin kullu haadihi wax kasoo qaad male saasi daraaddeed waxaasoo dhan waa iska dhaafaynaa waxaynu ku daynaynaa inuu nebigu dhashay calayhi salaatu wasalaam hooyo ilmo caadiya siday u umushayna in loo umulay in nebigu calayhi salaatu wasalaam taariikhdii uu dhashay waxa ay culammada taariikhda qoraa isku wada waafaqsan yihiin waktiga la yidhaahdo caamil fiil laakiin maalin muu ka dhashay waa qadiyad iska muran badan maala saaxibu raxiiqi lmakhtuum wuxuu isagu leeyay mid waa laisku wada waafaqsan yaho axaadiis saxiixa kusoo arooray inuu nebigu isniin dhashay iyadoo taa muran kuma jiro inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam maalin isniineed dhashay iyadoo wax murani kuma jiraan axaadiis saxiixina waa kusoo aroortay waana saas bay ku tahay sanadkaasi caamulfiil inuu dhashayna waa inta badan culamada taarikhda waa isku wada waafaqsan yihin laakiin goormay ahayd waxa mashhuur ah oo aada u caanbaxday oo dadku inta badan uu haystaa inay tahay labiyo tobankii rabiicul waa sida ugu mashhuursan laakiin wax ku asaxay ma jiraan ibnu isxaaq ayaa soo arooriyey labiyo tobankii rabiicul inay tahay ibnu isxaaqna sanad sugan kumuu soo aroorin dhalashadaasi nebigu alayhi salaatu wasalaam inay labiyo tobankeeda ahayd alwaaqidi oo aada uga sii daciifsan isagu wuxuu soo arooriyaa inay ahayd tobankii rabiiculawal abumacshar sindi ninka la yidhaahdo oo culamaa ilxadiid agtooda isagana daciifka ah inkastoo ay idhaahdaan basiir buu fi lmaqaazi ku ahaa sidaa waaqadiyo kale isna wuxuu soo arooriyey labadii rabiiculawal saaxibu raxiiq lmakhtuum wuxuu isagu qaatay maxmuud baashi alfalaki wadaadka la yidhaahdaa taxqiiqiisa sida uu ku sheegay oo ah waxay baadheen isniintu meesha ay kaga dhacayso rabiicalawalkii sanadka ku beegnayd dabeetna waxay idhahdeen isniintaasi waxay ku beegnayd sagaalkii rabiicalawal qoladaasina iyagu waxay ku tagtay iyagoo iyagu aan taarikh ahaan daliil soo aroorinaynan isagoo waxay aroorinayaan ay tahay uun min xayta taariikh isniintaasi goor goorbay ku beegmaysay ayay eegeen maalmahaasi dabeetana waxay qaateen inay ku beegmaysay sagaalkii rabiicul awal dhankan kale marka la sheega bay idhaahdeen waxay ku beegmaysaa labaatankii ama laba iyo labaatankii ibril shan boqol iyo koob iyo toddobaatankii sida uu qirayo weeyaan moxamed sulayman almansufuriy isku soo duuduub waxaa loo badan yahay inuu rabiicul awal qaybteedaa hore wakti ka mida dhashay nebigu calayh isalaatu wasalaam laakiin bidabdi midi ma jirto walidalik raggan mawliidka wadwada iyo waxa kani meelaa laba hubin bay u mawliidsanayaan yani in uh, mawlidsato <laughs> waxaa ka horeysa inaad uh, maalintu maalintii inay tahay in la garto laakiin waxay ahayd haddii sunno la rabo in isniintaa sunno ahee la soomo kaasaa ku filan yani nebigu alayhi salaatu wasalaam marka la eegayo maalan qadiyadda mawlidka ku saabsan dhalashada ku saabsan muu tacdiiminin tii ku saabsanayd taariikhda maalintay ka ahayd ee waxaa la weyneeyey maalinta toddobaadka maalintay ka ahayd idan haddaad rabto nebiga calayhi salaatu wasalaam weynayntiisii wuxuu nebigu weyneeyey maalintuu dhashay oo isniina mawlidkeenu inta badan isniinba kuma beegmo mar jimcaynu mawlidnaa mar khamiis baynu mawlidnaa mar laakiin asalku waxa weeyaan in la mawlido unbay ahayd maalin isniineed isniintuna waa inaad soonto qaabka loo mawlidana waa kaati qaabka uu nebigu jideeyeyna waxa weeyaan in maalinta isniinta ee wiig walba ku jirta inay sunno tahay in la soomo wahada yakfiina ama wax laaliya waxaan kale soo aroora isagu wax badan oo sanad ah ma laha waxaa timi nebiga calayhi salaatu wasalaam markaa uu dhashay ciddii naas nuujisay hooyadii mooyaane yaa kale naas nuujiyey xadiidka saxiix wuxuu kusoo arooray marka hore inay naas nuujisay thuwayba gabadhii la odhan jiray oo ahayd gabadh addoona oo uu leeyahay adeerkii abilahab abilahab ninka la odhan jiray ee nebiga calayhi salaatu wasalaam kuwii colka ahaa markii uu nebinimada nebiga la siiyey markanuu nebigu yaraaye dhashay un dee inaan adeerkii dhalay unbuu arkayo waa buunbuuninayay markaas gabadh addoona uu lahaa oo ilmo dhashay oo naas nuujinaysa buu u keenay uu yidhi naas nuuji waana gabadhaasi tii naas nuujisay xamsena walidalik baa nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo adeerkii xamse naas nuujinta walaalay ku ahaayeen xamse iyo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam naas nuujinta walaalay ku ahaayeen oo labadaba waxa wada naas nuujisay suwayba islaantaa la odhan jiray waxaa timi xaliima sacdiya qisada dheer ee ay soo arooriyaan asxaabu siira sanadkeeda muran badan baa ku jira culamo badanina way diiddaa sugnaanteeda laakiin waxaa sugan kollayba in nebiga qabiilkaa reer bani saacad la yidhaahdo iyo islaanta xaliima sacdiya la yidhaahda inay naas rujistay iyadoo ay sugantay tan aynu leenahay ibnu isxaaq aynu leenahay qisada dheere la tilmaamo waa qisada tan iyadu ee eh, sanadkeeda muranku ku jira waa qisada sheegaysay eh, in wakti abaareed ay ahayd oo iyadoo abaar tiro badan ay iska jirto ay gabadhani dumar kale soo raacday dameer yaroo ay lahayd ay soo fuushay dameerkeeda tamar darri daraaddeed kolba loo joogsanayay kadib ay maka yimaadeen ay isku dayeen inay ilmo ay naas ruujiyaan inay helaan waayo carabta caadadeeda waxa ahayd maadaama maka ay magaalo ahayd ahlu xadar reer magaala waxay odhan jireen caruurtu si ay caafimaad fiican u hesho magaalada halaga saaro baadiyaha kusoo koraan caanahana baadiyaha kusoo cabaan waxay u arki jireenna caruurtu markay baadiyaha kusoo kobocdo inay adadkaato oo ay fiicnaato oo kuwa magaalada inay ka wanaagsan tahay saasi daraaddeed carruurta inta badan baadiyaha loo diri jiray islaamaha baadiyaha ee naaskoodu irmaan yahayna naaskooday ku xoogsan jireen oo intay magaalooyinka yimaadaanbay kuwa tujaartu dhashay iyo caruurahaasi meelaha ay odhan jireen keen ilmaha kuusoo naas nuujisiy oo kuusoo koriye dabeetana waa lagu maal siin jiray xoolaa lagu siin jiray qisada ibnu isxaaq siduu soo arooriyey wuxuu leeya markii ay magaalada yimaadeen ee dumarkii caruur soo wada helheleen maxamed waa la wada dhaafaya baa la yidhi calayhi salaatu wasalaam waayo inan yaroo aan aabba lahayn awowbaa waxoogaa ku siin doona oo iska eh, nin aabihiin nooliyey baa la daydayanayay saasi daraaddeed waxay leeyihiin waa la iska wada dhaafdhaafayay magaaladii baan soo marmaray bay leedaa wax la dhaafdhaafo aan kan dhaafnaba markii aan wax kala soo waayey ayaan sidhi bay tihi dee faramadhnaan hala noqonine haatan wuxuun kusii faralaabo markaasaan iska soo qaatay bay tihi agoonkan yaree awowgii leeyahay hala eh, soo naasnujiye saasaan kusoo qaatay bay leedahay sidee baa kusoo baxday laakiin waxay sheeganaysaa markaa iyadu wax badan inay ka aragtay naaskii bay nuujisay oo dabeetana naaskii iyadoo aan waxbaba cunin unbuu iska dararaayo isaga iyo kii yaraayo kale la jaqayayba uu ka tiro batay oo xoolahoodiibaa ilaahay u irmaanayo caanihii iyadoo abaara oo xataa reeruhu yidhaahdaan dadka kale war maxaa halka reerkani xoolaa daajista idina u soo daajin weydeen waa lala soo daajiyaa un dadka kale oo waxba kuwooduma soo faa'iidaan ee uun islaantan xoolaheedun baa darara barakaadkaa tirada badan le adigu nusuusta sheegtaa waa ma xoog badna sanad ahaan ma xoog badna culamaduna wax badan bay ka sheegaan laakiin in ay xaliimi naas nuujisay iyadu way sugantay xaliima sacdiya islaanta la yidhaha inay naas nuujisay riwaayadka sheegaya ee eh, waa sugan yihin insha allahu tacaala intii ay islaantan uu la joogayna nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa dhacday mucjisadii laabtiisa dilaacinta ah nebiga calayhi salaatu wasalaam axaadiista saxiixa iyaduna waxay sugaysaa laba jeer in jibriil uu qalay mar waa markii israa almicraajka marna waa markan uu yaraa markan uu yar yahay ee uu qolada tan la joogay xaliima sacdiya gurigeeda uu joogay waxa ay nusuustu sugaysaa in nebiga calayhi salaatu wasalaam oo ciyaal kale la cayaaraya sida xadiiskii saxiixu muslimkaba ku yaalay inuu jibriil u yimi isagoo ciyaal kale la cayaaraya dabeetana jibriil inuu legday inuu dabeetana laabtiisa dilaaciyey in qalbigiisa wadnihiisa lasoo saaray wadnihiisa dabeetana calaqa xinjir yar inuu kasoo soo gooyey xinjirtaasi inuu yidhi waa xadu shaydaani minka waa qaybta shaydaan uu nafta ku leeyahy yacni qof kastoo bini aadama malaguna waa la xidhiidhaa shayaaiintuna waa la xidhiidhaa lama khayrka lagala xidhiidha iyo mid sharka lagala xidhiidhaa jira kaa sharka lagala xidhiidha markaa nebiga isaga laga saaray alayhi salaatu wasalaam jibriil markaa wuu qalay wuxuu ka soo saaray wadnihii wadnihiina calaqada ayar xinjirta ayar buu ka tuuray dabeetana wuxuu ku sheegay inay tahay xaddu shayaani mink wuu maydhay tusdi dahaba oo maau zamzam ay ku jiraan ayuu ku maydhay dabeetana uma laama dib buu isugu geeyey meeshiisiibuu ku celiyey serjarigaasi ama qaliinkaasi waxaa sameeyey malakuljibriil axaadiis saxiixaana ku sugan inuu jibriil u sameeyey qalitaankaasi caruurtii yaryaraydna waa carartay markaasi oo islaantiiba u tageena waxay yidhaahdeen wiilkii yaraa la dil oo dee waxay arkeen halkaa isagoo lagu legdayey waa markii dambe islaantii soo carartayna waxay u timi nebiga calayhi salaatu wasalaam oo midabkiisii isyaro bedelay ile waa nin qaliin lagu sameeyey dabeetana anas ibnu malik oo xadiidka warinaya wuxuu leeyahay tolmadii raadkeeda waan ku arki jiray buu yihi nebiga alayh salatu wasalam anis waa ninkii wiilkii yaraa ee u shaqayn jiray nebiga alayh salaatu wasalaam markii uu nebigu uhijrooday madiina tobankii sannadood u madiine joogu nebiga khaadimu ahaa anas ibnu malik saxaabiga la yidhahda markaa wuxuu leeyahy nebiga waan ku arki jiray buu leeyahy halkii uu ka tolay eh, malakuljibriil khaydka waan arki jiray buu yidhi meeshaasi xaliima saacdiya markii ay aragtay in eh, wiilkii dee arrimahan ay kusoo kordheen bay u cabsatay dabeetana way soo celisay masaladaa sheegaysa inay u cabsatay eh, musnadu imaamu axmed bay kusoo aroortay laakiin sanadka ayaa laftiisa wax laga yaro tiltilmaamaa nin eh, baa la dhaha mud lasoo cancanayey baa ku jira insha allah sanadku waa xasan haddii ninkaa cancanadiisa oo tasriixa la helo calaa kulli xaal islaantaasi waxay ka cabsatay maadaama ay aragtay wiilkii wixii ku dhacay oo dhan way cabsatay waxay istiri ilmahan wax kugu noqonin haddaba eh reerkoodii isaga celi dib bay usoo celiso waxay keentay markaasi magaaladii maka ahayd ayay kusoo celisay waxaanay gacanta ka gelisay markaa reerkoodii hooyadii baa gacanta laga geliyey hooyadiina markii ay muddo yar haysayba way geeriyootay waxay qabatay baa la yidhaahdaa e, makay usoo kaca madiinay soo qabatay iyadoo rabtay abtiyaasheeda ama de wiilka abtiyaashiina inay soo tusto isla markaasi inay soo eegto e, xabaashii odaygeeda dabeetana markii ay kasoo noqoto ay dhexda soo socoto ayay dhexda ku go'day siday culamada taariikh sheegaan alabwa meel la yidhaahdo maka iyo madiine dhexdeeda ah ayay nebiga calayhi salaatu wasalaam hooyadiina ku dhimatay halkaas waxaa ka soo qaaday eh, gabadhii khaadimadoo ahayd waayo nebiga markii aabihii dhintay wuxuu uga tegayba baa la yidhaahdaa shan neefoo geelan filaya iyo in yaroo adhiya iyo islaan madow oo ummu ayman la odhan jiray oo nebiga calayhi salaatu wasalaam tii soo xaadinada u ahayd ee soo korisaya marka ummu ayman iyo cabdilmualib oo odaygii hayayaba iska hayay saas baa cabdilmualib uu ku hayay ilaa iyo isaguna intii uu ka geeriyoonayay waxaa la yidhaahdaa sideed jir meelaha markuu ahaa iyadana sanad saxiixa kuma soo arorinoo waa culamai taariikhsay sheegta un sideed jir meelaha markuu ahaa buu geeriyooday cabdilmualibna markaas baa lagu wareejiyey adeerkii abi aalib abi aalib nin xoolo badanna ma ahayn laakiin caruur badanna uu ahaa mana xoolo badnayn haddana nebiga calayhi salaatu wasalaam muddo aada u badan ayuu maciisa ahaa ilaa iyo intuu dhowr iyo afartan jir gaadhayay nebiga calayhi salaatu wasalaam si weyn buu maciisa u ahaa in badanna uu lasoo wax ka soo rabay inkastoo aan ilaahay ku anfacin diintiisii oo aanu rumaynin abi aalib isagoo afartan sano nebiga usoo gargaarayay in ku dhodhow haddana gaalnimunbu ku dhintay walidaalika buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu markii u dambaysay uu dhimanaya waa ku kulahaa kelimo aan ilaahay aakhiro wax kugu weydiiyuun dheh laa ilaaha illa allah ku dheh markuu is idhaahdo laa ilaaha illa allah dhana habaarqabi abijahal oo meesha fadhiya ay yidhahdaan waad ceeboobaysa ma maanta ad inankan yar raacday adigoo quraysho odaygii ay daba fadhiday ee saatan oo halkaasuu u saaray kadibna gaalnimadiibuu iskaga dhintay waana kuu nebigu lahaa alayh salaatu wasalaam cid gaala ah oo nebigu uu shafeeci doono isagaa jira laakiin shafaacadiisu ma noqonayso mid naar lagaga saaree waxaa naarta kulule weyn baa laga geynayaayo waxaa loo geynayaa naar yar oo aan laba kabood oo naaraa ah loo gelinayaa laakiin waa laba marka loo geliya buu nebigu yidhi madaxiisa yani daxdax min annaar ilaa qoobka naar joogto un adigu ama kaba noqoto ama wax laga noqotee ayaa la gelinayaa laakiin taasaa madaxiisu ka fukfuklaynaysa xagga sare waa cadaabun cadaabkaasoo abi aalib gelaya noocaasiya ah. idan ninkii gaalnimo ku dhintaa aabbahay baa sheekh ahaan jiray iyo adeeraday baa awliya ahaa waxba ku heli maysid haddaanaad adigu mid khayrqaba a noqonin walidaalik baa qur-aanku wuxuu kaloo inoo tilmaamayaaba dee nebi wiilkiisu ahlu naarka ka mid yihi nebi nuuxse qur-aanku inooma sheegayo wiilkiisii u taag waayey oo lahaa warkaalay anigay soo raaco doonta soo raaco lahaa buurtaan ka fuulaya ayaa iska tag qur-aanku wuxuu kaloo inoo sheegayaa nebiyo haweenkoodu ay ahlu naar noqonayaan xaasaskoodu markay raaci waayeen oo waa ka imra'atu nuux waimra'atu luut kaanataa taxta cabdayni min cibaadina saalixiin fakhaanatahumaa falam yugniya canhumaa shaya waxaa kaloo cagsiga qur-aanku inoo sheegaya haween ilaahay rumeeyey oo raggoodu gaalo ahaa iyaguna jannada gelaya waa imra'atu fircawn ilahay aayaadkaasi kaga warramaya idan abi aalib baa muddo soo hayay abi aalibna qisas badan baa laga sheegaa intuu nebiga hayay calayhi salaatu wasalaam laakiin maadaama aanan u haynin riwaayaat saxiixa insha allahu iyana waa iskaga boodaynaa waxaa intaa la raaciyaa waa tegistii uu nebigu isagoo dhowr iyo toban jira u tegey buxayra raahib iyo wixii la mida ah, insha allahu halkaasaynu beri ka bilaabi doonaa wallahu aclam bilahi towfiq